alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii afraad ee eh, ka mid ah risaaladii fii cilmi اlaadaabi walmunaadara waxaynu soo maray wasaa'ilkii waxaan soo dhammaynay ama wadaa'iftii eh, saa'ilka ama muctaridka waynu soo dhammaynay munadaradu waxay ahayd wasiilo wasiilatu iqnaac wasiilo iqnaac oo laisku qanciyo labada dooday wax isku fahansiiyaan kadibna ay hal meel iskugu biyo shubtaan nin walbana kaalin buu lahaa kaalintiisa ilkan soo dhammayn ama muctaridka ama maanica waxaa u taqaanaanba oo ahayd manci iyo naqdi iyo mucaarado waynu soo dhammayn wuxuu sheekhu hadda marka u gudbay wadiifadii mucalilka wadiifada mucalilka waa iska sahlan tahay mar haddaad soo martay saa'il hawshiisi ninkana ninkin buu u jawaabhayaa kii hore uu ku weeraray inbuu difaac ka geli marka ninkii intii hore eh, eh, saa'ilka ama muctaridka soo fahmay wadaaiftiisii wadiifatu lmucallil aw ilmustadil wax culayso ku hayso ma ay jirto ninka tii hore aan soo fahminna tii hore ninkaan soo fahmina waxaa weeye inuu mucalilkiisa fahmana waa adkaaraysa sheekhu wuxuu uhi wa ama wadiifatu lmucallili ima cinda almunaaqadati faihbaatu lmuqadimati اlmamnuucaati bاdaliili aw bاtanbihi aw ibطaalu sanadi in kana musaawiyan lah id mancuhu mujarada gayru mufiidin aw ihbaatu mudacaahu bidaliilin aakhara wama cinda naqdi وأma cinda النqdi fanafyu shaahidihi bاlmanci aw ihbaatu mudacaahu bidaliilin aakhara وama cinda اlmucaaradati fatacarudu lidaliili الmucaaridi id yasiru اlmucalilu xiinaidin kasaa'ili wbilcagsi wuu kuu dhammeeyey sheekh wuxuu ku yidhi wadiifaة اlmucalil mas-uuliyadda ruuxa jawaabahaya ama ninka wax difaacahaya mansab difaac buu joogaa mucalilku saailkuna wuxuu taagan yahay mansib alhujuum waad fiirin weye wadaaiftiisu ama way qaybsamaysaa wadiifat lmucallil ama cinda almunaaqada ay cinda almanci munaaqada waynu soo maray waa almancu altafsiili e, baa la yidha waxaan u jeeda almancu alxaqiiqi annaqdu tafsiili almumaanaca almunaaqada almancu intaasu magacba waxaa yeelata diidada si marka eh, dabagelis noogu noqoto waxaan leenahay marka koobaad doodu say si tortayba ugu socoto waa in saa'ilka iyo mujiibku ama saa'ilka iyo mustadilku marka horeba isku soo waafaqaan laabudda min taxdiid maxali nisaaci bidiqa tilaabo tilaabo waa in la qaado kitaabu maadaamuu gabagaba yahay khulaasada waa laga maarmaan si tan harkeedan u fahno eh, doodu waxay ka bilaabataa awalan min taxdiidi maxali nisaac bidiqa waxaynu isku hayno horta aan dhiraan dhirino haddii kale inagoon doodba inoo dhaxaynin waxbana aan isku haynin ama khilaafkeennu khilaaf lafdi a yahay hee baynu isku baaba'aynaa marka waxaa weeye sheegl sixirna ka daran bay dheheen soomaalidii waanu isku baaba'ayna marka waxaa weeye laabudda tilaabada koobaad min taxdiid maxali nisaaci bidiq warmuran muran ma inoo dhexeeyaa mise maya way inoo dhexeeyaabay noqotay maxaynu isku haynaa mageel iyo dameeraan isku haynaa mise dameeraan isku haynaa warku waa in la xadido waa tilaabada koobaad eed qaadayso markii la xadiday maxalu nisaac nin baa hadda sheeganaya wuxuu sheegtay iyo alfaaduu cabiray yucabir can dacwaahu can xukmihi can madluulihi markuu cabiro alfaaduu isticmaalay tilabada tilaabada labaad kugu xigto hadaad saa'il alfaadda uu ku gudbiyey mucallilku ee uu isticmaalay laba mid unbay noqon lafdi sariixa ama muuqdoo daahir ah hadduu lafdigu lafdu sariixa yahay ama lafdi muuqdoo daahiraya ku mashquuli mayse lafdiga uu sheegtay alcaalamu xaadiثu liannahu mutagayiru wa kulu mutagayirin fahuwa xaadi waa lafdi iska cado sariixa ama daahira ku mashquuli maysid oo xaadid muxuu yahay mutagayir maxaa looga jeedaa iyo geli maysa markaa iyada waa tilaabada koobaad alfaada uu macnihiisa ku gudbiya baad eegi hadday tahay daahiro ama sariixo tahay falaa manca walaa mxuu ahaayey kalaam haddii wax ku gudbiya ijmaal ku jiro ama ishtiraa ku jiro ama kharaaba ay ku jirto laka alstifsaar falaka alistifsaar waynu isbaana ila tahay alfaad wax ku cabiray ayaa ijmaal ku jira ml wuxuu ihi haadaa asadun yakul asadun yakul wuxuu noqon karaa nin geesoo wax cunahaya wuxuu noqon karaa libaxi qumanaa ee shaarubaha lahaa ee musiibada ah muftariska ah lafdigii hadduu lafdi ishkaal ku jira bimacnaa min xayu اlijmaal aw اlishtiraak muxuu ahaayey amaa majaaz aan caddayn qariinadiisu uu yahay aduu ama qaraabo lafdi qariibon mustacmal ahayn uu yahay maxaa kuu banaan an tastafsira laka اlistifsaar wadiifat اlistifsaar baa iman haddii kale hadhow waan isku daalaynaa anoo weerar qaaday oo hujuumay y waa laga lafdiga saad u qaaatay ma macnahaasaan oga jeedaa intaan gadaal ka soo noqon lahaa tilaabo intaan qadan waxaan leeyahay lafdigan aad isticmaashay maxaad oga jeedaa maa tacni biاlasad hal tacni bالshujaac aw bixayawaan اlmuftaris lafdigu hadduu ijmaal ku jiro ama ishtiraak ku jiro macnihiisu caddayn qumuud macna wuu jira almuhim waad fahanteena ama ay qaraabo jirto tastafsir istifsaar baa iman meeqa tilaabaynu soo qaadnay laba tilaabo taxdiidu macali الniزaac alistifsaar in kana fi lafdi ijmaalun aw ishtiraakun aw qaraabatun ilى akhirih tilaabada saddexaad ee kugu xigta waxaa weeye waxaad fiirin haddana ninkan mudaciga wax sheegtay ma naaqil ba mise waa munshi matal wuxuu ku yidhi in weysadu ay tahay ay niyo loo baahan yahay waa madhab الshaafiعي yushtarطu fi اlwuduءi الniya falaa yasxu اlwuduء ila bالniya ninka sidaa kule dacwadan sheeganaya ma munshi lidacwa aw aati min cindi nafsihiba mise waa naaqil can hayrihi idan ruuxu dacwadan uu sheeganhayo warwarka ma adaa qaba mise hayrkaabaad ka soo guurinaysa waa inaad jidaa waad fiirinaysaa ila ruuxu ima an yakuuna naaqilan wa ima an yakuuna munshian waa tilaabada kugu xita adii kale weerar ba iman hadhow kudh maaad ku murmi anuu maba lihi maba qabe shaafici baan kaaga soo guuriyey war maanaa idhi wadaadaa qaba iska kaa leexiyey xaggaasuba ku tur hadhow adda waa soo daasho dood baad rakibato alaabbaad isku aadisatay saan laiskugu wayi inaan laiskugu rafaadin horta fiiri ruux ma naaqilba mise waa munshi wan isbaanayla tahay hadduu naaqil yahay can hayrihi walam yaltazim الsixa falaysa laka ila اlmuطaalabaة bitasxiixi الnaqli faqad hadduu naaqil yahay can hayrihi oo uusan munshi ahayn naaqilkaa laba loo qaybiya ima an yaltazima asixata aw aw laa aw ima anlaa yaltazim munshaha inoo dambeeya waa naaqil can hayrihi walaysa munshian naaqilkaa wuxuu ku yihi maalan sidaa iyo sidaa shaafici baa qaba waana sida saxan buuri ninka waa naaqilun multazimun lisixa waxbuu soo guuriyey wuuna tabaniyey soo sidaa maaha nina wuxuu ku yihi madhabka shaafici baa sida ah ninkan waa naaqil mujarad ah ninka muxuu ahaa naaqil multazim lisixa ah naaqil yahay mujarad ah kuma banaana waxaan ka ahayn ila almuطaalabatu bitasxiix naqli shaafici baa qabahaa kitaabkee ku yidhi xaggey ku taallaa yaa soo guuriyey intaa bes ku bannaan keliya hadduu ku waxaa ku sheegay fi kitaabi اlum ama kitaabkii waakay ka leef uu ku yidhaahdo hawsha isku dhammaatay waa in isfaana ila tahay wax dambo kuu bannaan ma adiga shaafici dagaalama hadduu yahay naaqil multazimun lisixati ma naqal marka waa maxay waa mudaci buu la mid yahay iddaca sixata fi lmanquul marka dood baa kaaga banaan manci iyo naqdi iyo mucaarado dood cusub weeye marka ayada idaa naqala waltazama asixata waxaa kuu bannaan kow inaad weydiiso almuaalaba bitasxiin naqli horta naqliga xaggee ku jira laba dood kalaa kuu ballaan oo ilinku waa dacwo waxbuu sheegto sixuu sheegtay mancigii iyo naqdigii iyo muca waa dood cusub baa aloosimi ay fahanteen bay la tahay meeqati laabaan marayna taxdiidu maxal النizaaci bdiqa o اlاstifsاar in kana fi lafظi إجmaal aw غaraabة inuu naaqil yahay inuu munshiya waa tilaabo saddexaad taa naqligaa farac ka baxay farcaas marka igu mashquulin oo ah ima an yaltazima sixata aw laa yaltazim saddex tilaabaan marayna tilaabada marka kuu dhiman waa maxay wuxuu noqday munshi ninkii naaqilbe waa munshi lidacwa walimaa yadaci hadduu munshi noqday asagu hawsha bilowdo sheeganaya waxaad fiirin waxaan uu sheegtay iyo dacwadan iyo qadiyadan uu ku hadlay ma qadiya badiihiya ma xugum iyo madluul iyo khabar badiihi aba ah mise waa khabar nadari ah qadiya nadariya aw qadiya badiihiya tilaaba tilaabooyinkaasa idinka dhumi waa khulaasadii waxaan kusoo wadno o dhan weeye hadda idinka dhunto berri waxaan rabaa aadaabka un inaan ku gaabsado aadaabtaan akhriyo <clears throat> marka kuma noqon doonaad yaad moodaa marka intaa yartahay isdinka fakan waxaan firinayna qadiyadda uu sheegtay iyo xukumka waxa waa sidaa iyo ma ahad uu ku yidhi ma hada ma qadiya badiihiya badiihina waynu soo marray waa maa laa maa laa yaxtaaj ilaa nadarin wastidlaal oo caqligu aadamuhu durbo u haleeli karo ayib iyo inay tahay qadiya nadariya hadday qadiya badihiya tahay laabudda min atasliimi wa cadam الnisaaci fiiha soo meena soo mari inkastoon qaybin doona badihiga laba godkaa waa godkii waa tilaabadii afraad taxdiidu macali الnisaac الاsتفsار in kana في لفظ إجmاal أو غراabة إma an yakuna naaqilan aw munshian kasoo dan fain kaana munshian oo tilaabadii afraad ah waxaad fiirin qadiyadu man badiihiya mise waa nadriy badiihigu labaynu usoo qaybinay maalinkii darsigii koobaad miy mise kii labaad ma xusuustee waxaynu usoo qaybinay badiihi khafi ah iyo badiihi jali ah idan alqadaaya aw tasdiiqaat saddex mid umay noqon تصديq bdيهiy jlي وتصديq bdيهiy خفي وتصديq الnr وتصديq الnadri haddii qadiyadii iyo tasdiiqu u noqdo tasdiiq badiiho khafi ah ama u noqdo tasdiiq nadari yaxtaaju ila istidlaalin wa nadar labadaa dood baa kaaga furan labadaa dood ayaa kaaga furan qadiyadu u leey haday noqoto qadiya tasdiiqiya jaliya badiihiya jeliyan ujeeda ay noqoto badiihiya jeliga intayna ka bixin maanta wax ka tilmaami doonaaye meeshaas uu meeshaan la sugahayay buu keeno aw bitanbiihidaasaynu ka raadqaadi doonaa laakiin hadda aan khulaasado aan aan wado hadday qadiyadu qadiya tasdiiqiya badiihiya jeliya u noqdo ama khabar badiihio jelia ah, falaa munaadarata aslan lianna hunaa waxay ku jirta meelihii aysan hee doodu gelin somenan soo marin tasdiiqiga hadduu noqdo tasdiiq badiihi oo khafi ah ama tasdiiq nadaro istidlaali ah fa huna taأti almunaadara idan hadduu tasdiiqigi marka badiihi yahay khafi ah falaka maxaa kuu bannaan almuطaalabatu bالtanbiih almuطaalabatu bاdaliil tasdiiqigii badiihiga ee khafiga ahaa waxaad dhihi laa usalim daliil baan rabaa yunabih cala اlbadiihi fatantahi اlqadiya hadduu yahay tasdiiqi nadari ah wadaa'ifu saa'il baa iman ee taqaanay yaan soo dhammayn almancu wاlnaqdu wاlmucaarada intahat اlqadiya warku waa intaas afartaa tilaaba keliya hawshu ku xidhan tahay markii manci iyo naqdi iyo mucaarada bilowdaanna waxay ku dhammaan ima alifxaamu wa ima alilsaan ila doodun saaraan mayne waa un lagu kala bixi ma'aalulmunaadara wey ama warku wuxuu ka soo xidhmi ninkii difaaca ku jiray bay risaastu ka dhammaan ama ninkii weerarkaabaa qorigu ka istaagi hawshu marka waxay ku dhammaanaysaa ifxaam iyo ilzaam ifxaamku mucalilka iskale oo mucalilku hadduu weerarkii bushiga aan ku keenay u ka jawaabi waayo inqaaca wa ufxima fahuwa mufxamun haddii saa'ilka ama muctaradki weerarkuu soo qadan manci buu la yimid geesadaan u dhigay naqdi bay ugu bilaabay geesadaan u dhigay mucaaraduu la yimid adliisi baan ka jawaabay waan soo gebagabeeyey haddaba maxaad haysaaba adhi waa iga dhammaatay buu ihi fahuwa mulzamu ilzaam baa ku dhacay ninka asaga intahat alqadiya munadar halkaasi ku gaba afartaa waddadaa soo qaadi waddada afraad baa marka inta hore dhan waa muqadimaad si warka loo soo koobo taxdiidu maxali الnisaac uma اlistifsaaru in kana fi lafdi اdacwa ijmaalu aw ishtiraak aw haraaba ilى aakhirihi ayib inuu yahay mxuu ahaayey naaqil aw munshi hadduu naaqil yahay likalaami hayrihi walidacwa hayrihi labaad u qaybin ima an yaltazima sixata الnaqli aw la hadduu sixata naqli iltizaamay waa dood cusub howlihii baad gelin la gelin jiray ayib hadduusan naqligu soo guuriyo sixadiisa iltizaaminna falaysa laka ila almuطaalabatu bitasxiixi naqli oo masderka casw weeye xaggee war ku jiraa wey xaggee kitaabahan oo dhan ku jiraa sidii wadaadkii waagi hanagu dheh wadaad baan waa masale isku qabana annagoo maktabada <laughs> joogn waagay siiska ku taalay qolyahan qolya dhib badan marka murankii markuu bato fooda la isgeliye baa la yidhi warka aad sheegtay meel saar kitaabta ilahi o dhan bay ku jirtaabu waa nimaanu saaxiibna aminkanba joogo sheekha laakiin dhib ma lah almuhim waxaan u weydiin almuطaalaba bitasxiix annaqli hadduusan ahayn multazim lisaxa wey hadduu yahayna almuطaalaba bitasxiix الnaqli wاlcazw waad ka rabtaa kadib sixadaa u iltizaamay waa dacwe waad kala doodi so waan isfahanay sooma intaas maxaa ii dhimanaa inuu munshi yahay oo asagu warka uu bilaabayo walaa yanqul can hayrihi marka hadduu munshi yahay waxaad fiirin dacwadiisaad eegaysaa ma qadiya iyo dacw wuxuu la jaliya falaa nisaaca walaa munaadara wuxuu la yimid badiihiya khafi fahuwa biiqaamati daliili calayha oo badihiga khafiga waxaa lagaga baahan yahay manci iyo hodha gala idan muaalabaa galaysa bidaliili cala dacwa lanna khafaageedaa keenaya in la sharxo la caddeeyo hadday badihiya jaliya noqon lahayd doodba ma gasheen laakiin khumuudka yaree ku jira waxaan u baahanahay xoogow daliil wax ii berciriya inaad iigu dhufato marka uaalib marka wadiifatulmanci baa gasha waxaa kuu soo hadhay inuu la yimid marka qadiya marka nadariya waxaa bilaaban wadaaif الsaa'il almancu الnaqdu wاlmucaarada wayantahi اlأmru ima bililzaami wa ima bilifxaam hawshu way dhammaatay ila tahay warku marka waa intaas waxaa ii raaco qodob aan ka booday oo muhiim inkastoo ad iska fahmaysaan haddii qadiyada uu ruuxu sheegto dacwada markuu sheegto wax daliila uusan raacinin wuxuu ku waa sidaaba ku yidhi ama waa xaaraan ama waa waajib ama waa sunno ama in dilaa waajibi hebel ama in la daayaa ama in wax la siiyaa waajib ah dacwo basuu keensaday waa inaga soo marad kusoo marteen inaan markaan kuu bannaaneen waxaan ka ahayn manci addacwa idaa lam tuqam calayha aladila falaysa laka ilaa almancu laa usalim hadihi dacwa baadihi ma salimhayo amnacu kuma banaana inaad u dhaqaaqdo daliishi istidlaal oo leanna waa asbi inaga soo mar hadduu ku gaabsado addacwa ninka mudaciga ah oo u aamusa laka almancu laa usalim amnacu kayfa laa yakunu kada mancu maca sanad aw biayri sanad waynu soo marre baa kuu furan markuu daliil bilaabo daliilka ama daliil muqadimo daliil ha ama daliil dacwada dhanba ha noqdo ama daliil dhammaystiran ha noqdo markuu un dacwadiisi daliil ku daro markaasa waxaa ku bilaaban wadiifatu الnaqdi wاlmucaarada warkuu intaas weeye marka matniga un iga dhagaysta inaad hadda un idii ururtay ila tahay wixii ka dambeeya inku kaxaysta ama cinda almunaaqada cinda almanci wadiifatu اlmucallili cinda almunaaqada iyo cinda almanci waxaa weeye oo laga rabaa fabiibaat fabiihbaati اlmuqadimati اlmamnuucati bاdaliil fatanxasiru wadiifatuhu ama takunu wadiifatuhu waxay noqonaysaa ihbaat اlmuqadima muqadimada in la sugo almamnuucati la diiday ee min jihati saa'il laga diiday bidaliil inuu ku sugaa laga rabaa laa usalim baan ku uhi waxaad sheegtay ama warkan muxuu ahaayey amnacu maxaa laga rabaa aniga mucalilka ama mujiibka ama mustadilka ah muqadimada aan ku dhegay inaad ka jawaabto ihbaat lmuqadima almamnuuca baa lagaa rabaa ayib bidaliil waa inaad ku sugta kale wa kala socon maayo wax kala socon maayo matal haddaan ku dhaho eh, biyahan haadaa najisun baan anigu hada almaau najis hada almaau najisun baa intaasaan ku gaabsaday maxaa kuu banaan laa usalim iyo amnacu ayb waxaan lأnnahu mutagayir bالnajaasa maxaan bilaabay muqadamaة اdaliil wkul maaءi mutagayirin bالnajaasati fahuwa najis fahada اlmaء najis marka waxaan bilaabay daliil idan haddaan idhaahdo maalan amnacu suqra daliili ka haada amnacu suqra daliili ka haada ama laa usalimu almuqadima alula oo ah liannahu mutagayirun bاnajaasa waxaa lagaa rabaa inaad xaqiijiso he inuu biyuha ay doorsoomeen binajaasa intaasu sheekh ujeeda ihbaatu lmuqadima almamnuuca bidaliil waa inaad daliil ku sugto hawshu socon mayso waa inaad tidhahda matalan maxaa yeelay waa maaun duuna alqolatayni xallat fihi اnajaasa fatahayar ama aad tiraa tahayurku waa yani taasoo warka daayay aad tiraa tahayurkiisu waa ظaahiru lilxisi lأnnahu tahayara lownuhu wa طacmuhu wa riixuhu waa inaad ii sugto ay fahanteen bay la tahay haddaadan saa u sugin oo tiraa anaguna amnacu maxaan soo marra shalay mancu lmanci laa yajuuz hawsheen iga hoos bixin mancu lmanci haddaan anigii saa'ilka ku yihi amnacu aw laa usalimu hadihi اlmuqadima adna ad tiraa ana laa usalimu kalaamaka hada ka war haddi maxaa soconaya waa muran mukhaasamada caamada weeye waa inaad sugto biyuhu inay doorsoomeen bالnajaasa ima bطacmi aw اlowni ilى aakhiri ayib warkaa inaynu isfana ila tahay idan aw bitanbiihi halkan ay baashu ka baxaysaaye wuxuu ku yihi muqadimadii la diiday inaad daliil ku sugta wadiifadaasaa kuu taalla haddaad mucallil tahay ama aad tanbiih ku sugto hunaa farqun bayna adaliili watanbiih fii baabi eh, cilmi lmunaadara cilm lmunaadara iyo cilm lmanaadiqa marka la marayo farqun baynahum bayna atanbiihi waadaliil waxay ku leeyihiin daliil waxaa loo sheegaa ama daliil mxuu ahay loo raadiya ama daliil lagu sugaa alqadaaya anadariya alistidlaaliya alqadaaya anadariya alistidlaaliya qadiya waa qadaaya waa jamcu qadiya waa khabar iyo qadiyo iyo khabar jaazima iyo xugum iyo madluul iyo macluul kulli waa isku mid waxayaan lagu wareeri horaan wanaga soo maray maxmuul iyo mawduuc oo kale mawduuc iyo qadiyo iyo xugum iyo madluul iyo muxuu ahay macluul iyo qowl jaazima waxoo dhan waa isku mid wey maxaa kaloo lamid a ah? dacwo iyo mudacana waa lamid tasdiiq waa lamid idan haddii ay waxaad sheegtay uu yahay qadiya nadariya ama qowl nadari ah ama xukm nadari ah waxay u waxa lagu sugo xukunkaas addaliil alqadaaya nadariya tuhbatu wayustadalu calayha biاladila la bاtanbiihaat hadduu yahay qadiyadu iyo muddaco uu yahay tasdiiq badiiha oo khafi ah albadiihaat alkhafiya yustadallu calayha bitanbiihaat adiin muqadimada mamnuucada ahayd ama waxa aan manciya haddaan saa'il hadduu ahaa dacwa nadariyana waxaad ku jawaabi tuhbitu bidaliil waxa aan manciyan kaadida hadduu ahaa qadiya badiihiya khafiyana waxaad ku suga ku jawaabi bitanbiih waan isbaana ilata warku waa intaas warku inahaas wey waa an farqi bayn almusطalaxaat waa isilaax ay ku heshiiyeen an yufariquu bayna اdaliili wa bayna اtanbiih hawshuna waxaa weeye qadiyada badihiga khafiga ah daliil in lagu sugo oma banaa uma baahnee caqligaadiba xoogo il duufay hurdaa ku yar hayse waa yar gamaayoontay in qajac lagaa siiyood baraarugto wixii garato maad u baahan tahay uma baahni daliil weyn baraarujin shanqaryad baa rabtaa in xoogo seenyaaliy ilays laguu bixiyo ee daliil weyn oo wax sugo ama baahnid ama nadariya waxay u baahan tahay daliilka in la fahmo oo madluulka la fahmo kadibna talaasum ka dhexeeya aan fahmo waa hawl culus weeye ayib saasay u kala qaadeen marka badiiyaadka albadiihi waxaynu ku soo maray waa maa laa yaxtaaju ilaa ilaa nadarin wاstidlaal shayga aan nadar isdil u baahnayn baa badiihi la labay u qaybiyaan qolyahan manaadiqada iyo xataa maxaanku raha eh, eh, culamaau aladab walabxaath labay u qaybiyaan badiihi jali ah iyo badiihi khafi ah badiihiga jaliga markay qaybinhayaan way eh, iskhilaafaan laakiin marka lasoo ururiyo lix nooc buu noqdaa marka badiihiyaadku albadiihiyaad waa lix qaybood qaybtay ku tilmaamaan manaaطiqadu alyaqiiniyaat alyaqiiniyaat aldaruuriyaat markay ku dhahaan lixdaa qaybood bay kusoo koobahayaan lixdaa nooc afar ka mida ah waa badiihiyun jaliyun laba ka mid ana waa badiihiyun khafiyun sida asharka qaybuhu way kala duwanaadaan laakiin sida un loo badan yahay baynu jaliyaadku waxay kusoo ururiyaan afar qaybood oo alawaliyaat ama badiihiyun awaliyu wa badiihiyun fiطriyun iyo wa badiihiyun tajriibiyun wa badiihiyun xadsi wijdaaniyun cafwan wijdaani afartaas wey marka badiihi wijdaani ah iyo mid ah iyo mid ah iyo mid afar soo ma aha labada kale ku hadhay oo mutawaatiraadka mutawaatiraadka iyo xadsiyaadka u yaqaanaan alxadsiyaat wاlmutawaatiraat waa badiihiyaat khafiya almutawaatiraat waa badiihun khafiyun alxadsiyaat waa badiihun khafiyun ama الtajriibiyu wاlfiطriyu wاlawaliyu maxaa i dhimanaa wاtajriibiyu waxaa weeye badihiyaat jaliya badihiyaat jaliya mid walba aan taxriifkiisa keliya kuu sheega aan ka tago waxba ayaan ku wareegin badiihiga awaliga ah waxay ku wadaaduhu ku mitaaliyaan ama ay ku tacriifiyaan sida sheekh amin shanqidi keyrkiiba ay sheegeen iyo qolyahan da usuulka eh, sharxu eh, muxuu ahaa mukhtasar ibn xaajib usuul fiqiga markaad maraysaan tobanka kitaabee sharxiya ka badan bay kuu sharxayaan ila muqadimada o dhan waa muqadima mantiqiya iyo wadaadku keena muqadima mantiqiyo awaliyaadka iyo daruuriyaadka iyo wax walba uu kaga hadlay ood moodo in mantiq buu sharxayaa ku jirta marka meel walbaad ka helaysaa dhibba ma lah badihiga awaliga waxay leeyiin waa kullu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmawduuci lilmaxmuul waa kullu qadiya yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuc bimujaradi tasawur waa qadiya yani xukm walba wey alqadiya huna huwa اlxukm waxba yaan ku wareerin wa kulu qadiyaةi yaxkumu fiiha اlcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci bimujaradi tasawuri kaana alwaaxida nisfu الاثnayn wاlkulu akbaru min اljuزءi wالnaqidaani laa yجtamicaani walaa yartaficaan ilى akhirihi hadda haddaan ku dhahda laba iyo hal marka lasu fiiriyo halku waa laba niskeed halku waa laba niskeed ma daliil baad u baahan tahay mise caqligaad horu ka xukumaya qadiyadan horu xukumkeeda ka garanaya haddaan tasawuro waaxid waxa looga jeedo oon laba waxa looga jeeda aan suuraystoon fahma labadaa mufrad xukum deg degaan saaraya haddaan labadan mufrad tasawuro oon yani mufradaadka macnahooda fahmo min xayu luga alwaaxidu inuu koob yahay baan fahmay wاlithnaan inay laba tahay baan fahmay kadib waxaa la yidhi halku waa laba barhkeed waxaan u baahanahay sharx kale idan waa kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti maxmuuli eh, lilmawduuci bimujaradi tasawur waa inu sahana ila tahay mawduuciya maxmuul ha ku wareerin baablmantiq marka la munaadaro mawduucu waa saddex keliya maxmuulkuna waa laba keliya warkaba iska soo gaabso almawduucu laa yatacadda alaa anwaac maxmuulkuna laba basuu noqdaa mawduuc haddaad maqasho waa mubtade iyo faacil iyo naaibu faacil warkuuba intaas haddaan jaaa zaydun ku dhaho awa mawduuci waa zayd liannahu faacil zaydun qaa'imun baan ku uhi mawduuci awe zayd aha liannahu lmubtada duriba zaydun baan ku uhi mawduuci awel zayd liannahu naa'il faacil almawduuc waa saddex keliya almubtada wاlfaacil wanaa'ib اlfaacil waan ismana ilata alcaalamu xaadiثun baan ku uri mawduucii maxmuulkeeba ah alcaalam lأnnahu mubtadi ayb idan maxmuul muxuu noqday waa laba keliya alkhabr wاlficl maxmuulku labadaa ma dhaafo alkhabr wاlficl jaءa zaydun sumxuu soo ficil ma ahay waa intaas alcaalamu xaadiثun xaadi muxuu ahaa khabr fahuwa maxmuul fahuwa اlmaxmuul maxmuulku waa alkhabru wاlficlu faqط ayb mawduucna muxuu ku noqday saddex ha ku wareere marka marka lagu leeyahy kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci bihubuuti اlmaxmuuli ay اlkhabri wاlficli lilmawduuci ay اlmubtada'i wاlfaacili wanaa'ib اlfaacil warku waa intaas waan isfahanna ila tahay bimujarad tasawur intaan ka tahay kaas maxaa loo yaqaanaa badihiyun jaliyun awaliyun fiiro horaad baa lagu garanhayaa wey babacda hore waad la tegaysa horaad ka fahmaysaa wey warku waa intaas maxaa ii yimid albadihiy alfiri aljaliy اlfiri albadihiy اljaliy اlfiri asna wuxuu dad ku tacriifiya waa kulu qadiyatin yaxkum fiha alcaqlu yaxkum fiha alcaqlu de intuun soo celi bihubuuti almaxmuuli lilmawduuci bacda tasawuri biwaasitati qiyaasin abiiciyin bay ku dhaheen waa intii hore wey kii hore muxuu ahaa bimujarad tasawur kan waxaa dheer bimujarad tasawur waxaa dheer waasita qiyaas abiici ah qiyaasaan u bannayn in laguu sharxo oo ilaahay kugu abuuro bani aadam ay ku abuuran yihiin oo markuuzun fii abaaci bashar ku garanaysa fii abaaci bashar kullu qadiyatin yaxkumu fiha alcaqlu bihubuuti almaxmuuli lilmawduuci bacda tasawuri biwaasita qiyaasin abiiciyin baad ku daraysaa keliya kalxukmi calaa ana alarbacata zawjun mithaalkay u sheegaan wix la halmaala alarbacatu zawjun hadda hadda ku dhaho alarbacatu waa zawjun baan ku idhi horaad ka fahmaysaa markaad sawirata afar waxa looga jeedo afartu inay tahay tira koob laba saddex afar aada fahanto zawjun macnihiisana tasawurto oo zawjiye macnaheeda aada fahanto waxaad leedaha leelaha zawjada haa waa laba islaab u qaybsamaysa horaad ka fahmaysaa idan fakulu cadadin yanqasimu ilaa mutasaawina fahwa zawjun falarbacaةu zawjun baad qiyaas abiici adi ku abuuranta ilahay kugu khalqay baad ku garan oo inuu kuu shabaad kale uma baarin zawjiya macnaheeda fahantay haddaad fahantay zawjiya macnaheed waa maxay si isla wuxuu u qaybsamaya zawj le lagu yidhi arbacana waa afar waxaad ha idaa casho laba isla u kala good zawjun baad leedahay qiyaaska ma sharx kaaga baahan yahay ma kaaga baahno ilaahay baa awooddaa ku geliyay waa qiyaasun abiiciyu idan albadiihiyu aljaliyu alfitriyu waxaa weeye kulu qadiyati yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli اlmawduuci bacda tasawuri biwaasitati qiyaasin abiiciyin qiyaasin abiiciyin waxa looga jeedana waa isla fahna ilaa ta warka ay igu soo celcelinina maxaa ii hadhay badiihiyun tajriibiyun asagu iska dhigir yahay midka asagu waa kulu qadiyati yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci biwaasitati اtajribati wاlmushaahada اlmutakarira intaa tajribo wey waxaan ku ihi dabku waxbuu gubaa see ku ogaatay annaaru muxriqa xukumka in dabku wax guba ah waa shay badiihi ah caasho garata wey cid walbaa fahmi karta oo jeli oo cadob banaanka yaalla maxaan ku ogaanay biwaasit tajriba farta saar wey waxaa tihi laa usalim saar baan ku lehay farta adaa arki doon wa kugu dhacee maxaa <laughs> meel baa taallaba laa <laughs> usalim aada naara muxuraqa la soo istaagtay waxaan ku le farta geli <laughs> way iska u kooban tahay yacni tajaaribta iyo soo noqnoqodka wuxuu soo noqnoqday baa kutusahaya ayib waxaan ku ihi matalan alkhubzu yushbi wاlmaau yurwi kibistii rootiga haddii la cuno waa lagu dhargaa baan ku ihi laa usalim baa tiri waxaan tegahayaa mxuu ahaa e, foornada halkii ilah kuusoo qabanaya budhna waan kudmaal ad arki doona adaad dharki weydo wakadalika alma yushbic yani waxaa weeye kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci biwasita atajriba wاlmushaahada almutakarira nin walboo dab u dhawaada markuu ku gubtay waxaa la ogaaday naartu inay wax gubto idan soo noqnoqodka iyo tijaabintan ayaa keentay wlxaqu yuqaal mujarabaadku labay uqayb mujarab badiihi oo jali ah oo kan caanka oo ummadoo dhan udhexeeya ah iyo mid khafi ah jira midka khafiga ah adaa tijaabiyey iyo wadaado dhowr ah waadna soo ogaatee caamada somalida culamada ka may ogo daawaad isku daaweysay waad ku caafimaadtay haddana waad isku daaweysay waad ku fiicnaatay nin kalead ku fiirisay wuu ka booday gabar xanuunsan baad ku dayday farrex bay ka tiri waxaad aaminihe baashaa inay wax daaw cuurkaana daawayso waa mujarab ladayka laakiin badiya ah khafi ah wadaad kalead ugeysa kaa dhegaysan maraa ku dhiman waalgaad geedaha iyo balaa wada jirtay maalinka nafci buu ku odhanaya leanna wax caana ma ah almujarabaat waxay u qaybsantaa badiyiyaad jaliya waa khafiyaad baa jira ayb laakiin hadda sida uun wadaaduhu u badan yihiin aan marho dhib ma laha almujarabaat waxay ku tiriyeen min albadiihiyaat aljaliya khilaafna waa ku jira maxaa ii soo hadhay kii afraad wijdaanigii ayib midka afraad waxaa loo yaqaanaa asagu waxaa loo yaqaanaa almushtarak bayn alcaama almushtarak bayn caamat الnaas awaliyun badihiyun awali badihiyun fitri badihiyun tajriibi saddexdaasaan soo maray ka afraad ee badihiga jeliga noqdo waa alqadaaya almushtaraka bayna caamat الnaas waxyaabaha dadko dhanba u dhexeeya kaasaa marka laba noqdo xisi iyo wujdaani bay u qaybiyaan midka almushtarak cilmuhu wa macrifatu bayn annaas iyo waxay u qaybiyaan xisi iyo isaga marka lafi maxalkiisay qaybiyaan waa mushtarak qadiya iyo xukun mushtarak bayna caamati nnaas wey laakina marka la feeray maxalka uu gelayo yaa xisi wujdaani loo qaybiya xisiyun iyo wujdaani baa loo qaybiya xisigu marka waa asna waa kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti e almaxmuul lilmawduuci istinaadan ila alxawaasi الظaahira istinaadan ila alxawaasi الظaahira ayib idan qadyo walbo lagu ogaaday alxawaas الظaahira maqalka iyo aragga iyo taabashada iyo urinta iyo dhaminta waxoo dhan soo xawaash islama yaqaan xawaastii shanta ahayd ee daahirka waxyaabaha lagu ogaado ummadoo dhanna u dhexeeya la wada ogaan karo waxaa la yihahdaa albadihiyu aljaliyu alxisiyu ashamsu mudia waa maxay waa tasdiiqun lana waa xukmi badihiyun jaliyu muxuu kasii yahay xisiyun warku waa intaa inay qoraxdu ifiso waxaan ku ogaanay bixaasat اlcayn waxaan ku ihi hada alxariiru layinu idan in xariirtu ay dabacsan tahay nugushay bixaasati allams maxaan ku ihi hada alkalaamu waadixun fasiix maxaan adeegsaday biwaasita sam ayib idan xawaasta shanta waxaad u adeegsato yaa xadsi leedaa idaa kaana mushtarakan cilmuhu bayna caamat الnaas wan isbaana ila tahay hadduu khaas yahay ma aha mxuu ahaay badihi ma aha ama almushtarak bayna caamat الnaas isaguna badihi jeli aan noqda ee wijdaani way nooca labaad ee ka hoos baxa almushtarak mushtarakan laba u kala jebinay xisiyun wijdaaniyun wijdaanigu waa un kii haddoo kaleo waxaad istinaadan ila alxawaasi اlbaaطina kan maxaa lagu eegi jiray lagu heli jiray istinaadan ila xawaasi الظaahira idan waa kulu qadiyaة yaxkumu fiha alcaql bihubuuti اlmaxmuul اlmawduuci istinaadan ila xawaas albaaطina kاlalmi wاlkhawfi wاlfazaci wاljuuci wاlcaطashi muxuu ahaayey wاlqaطci wاlyaqiini wax o dhan waa maxay ayb waxaad tirmatna alkhawfu waa caaridun yacridu linsaan seed ku ogaatay itusoo itaabshihi hadduu ku dhaho waxaad leedahay bini aadam intii hore dhaaf jin baan la hadlayay insaan ii keen khowfku inuu yahay wax bini aadamka ku yimaado oo waxaa laga da indhaha laguma arkee gudaha way gudahay ku jira halkaan ka dareemaysaa waan gaajaysnahay wax kaa muuqdo gaajo ordaysa arki maysid gaajada iyo hamiga iyo xusniga alamraad alqalbiya xawaasta hoose wixii ka yimaad waxa la yihahdaa wijdaani waad helaysaan annafsu tajiduhu annafsa albaaطina tajidu shaya juuci xanuunkii baahidii argagixii cabsidii wixi o maxay waa wijdaaniyaad wijdaaniyaadka hadday tahay mushtaraka bayn annaas khawfka waa la wadaagaa mxuu ahaaye gaajada waa la wadaagaa xanuunka waa la oonka waa la waxaan leena waa badiyun jaliyun wijdaaniyun iska dheh mushtaraka iskaba subid haddaad u baahato laakiin markuu iyo dadka qaarkii waxay dareemaan ma aha badiihi jali ah waa khafyi ba isu bedelayaa ways baa annaga ila tahay an yakuuna mushtarakan bayn annaas risaaladii maalmo dhowey doctor daariq aan eh, ku murmayna waa ku aragteen baan u malayn daliilka dhanni dhanniga iyo qacigu waxaa weeye marba had daliilku agtada ka sunnaado ima an yufiida danna wa ima an yufiida alqaca wuxuu faa'iideynayo marka dadka loo fiiriyo qadciya dhanni wey adiguna qadciya dhanni wey kor markaa kama fiiriso laakiin wuju wijdaanu danni wاlqaطci fii nafsika waa daruuriyo waa daruuri laa tunkiruhu aslan laba wadaad ba waxay dhaheen wadaadkii hebel ahaa maanta shil baabuurba golay oo nafti waa naf baxay labadood aan ku kalsoonahay wy hadalkaas ama waxaan u aaminay si qaطci ah ama si dani ah daniga asaga uu hadalku iyo khabarku u faa'iideeyey ajidhu fii nafsii daruuratan mtamisa ma inaad fahantaan muhim jiddan ajidhu fii nafsii daruuratan kamaa ajidu اlأlma wاljuuca wاlhama wاlxasana hawsha waa in la fahmo sidaa darteed fuqadu waxay yidhaahdeen qaadigii xukumka ridahaye meesha fadhiya hadday laba makhraati yimaadaan hawlbaa laisku qabtay laba makhraati oo musakuun ah oo la tacdiiriyey oon dhib qayn ba annagaa makhraati ka ah bayanida way dhammaystirantay waxa shubho agtiisa taaganna ma jiro idaa lam yactamid hadihi اlqadiya wa hadihi الشhahaada walam yaxkum biha faqad kafar bayna fuqahadu limaada adilada daniga in la ictimaado waa masأala maqطuuca min الsharci min xayث اlkul soo sidaa ma ah adiguna bayinadan kuu timid ahaarad cindaka danan wa tajidu hada dana fii nafsika daruuratan fakaأnaka radadta xukma qaطciya cindak wa radd اlqadciyaati kufru fi sharaa'ic meeshay wadaaduu ka dulan inaad sideed u fahanto haddaad laakiin meelaha kore wareegeysato aday ku taalla almuhim yaana ku wareerinine warna kugu daalinaya yani wujdaanigu waxaa weeye waa kulu qadiyaة yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti اlmaxmuuli lilmawduuci istinaada ila alxawaasi اlbaaina ila alxawaasi اlbaaطina alxawaasi الظaahira hadday noqoto waxaa la yihahdaa xisi hadday xawaasu baaطina noqoto waxaa la yihahdaa wujdaani wujdaanigan mabxaث اladila markaad marayso uu ku anfici la soco haddii makhraatigii la furo oy qaraa-in meesha timaado qaraa-intaana lam tuhir fii nafsika danan walaa cilma laa yajuuzu an taxkuma bihi laa yajuuzu an taxkuma bihi qaadi walba iyo mufti walba oo xukun mufrid ahy xukunkiisu yaquumu calaa muqadimatayni qaciyatayn muqadima ijmaaciya wa muqadima wujdaaniya alictimaadu alictimaadu cala aladilati اdaniyati fi sharci waa ijmaaciya ijmaacan qaciya warka waa fahanteen bay la tahay daliilkii danigahaa ee sidaa markuu kuu yimaado eed dhagaysato shuruudisna oofsado inuu naftaada malo gelinna waa muqadima wijdaaniya tajiduhaa fii nafsika qaطca وdaruurata fain lam tuhir fii nafsika اlأdilaة الظaniyaة ظana walaa cilma falaa yajuuzu اlictimaadu calayha waa ictimaadka qadiyadan mucayankan ka hadlayna laakiin ima dhigi kartid adiladan o dhan taa waa kufri kale waxaan ka hadlaynaa alqadiya aljuziya aday ka hor taalla ama lagu weydiya ad xukumayso warka inaad fahanteen baan umale aan ka soco dhibba ma laha <clears throat> maxaa ii dhib afartaa waan dhameeyey albadiihaat aljaliya waxay noqdeen afar badiihiyu jaliyun awaliyun jaliyun fitriyun jaliyun tajribiyun jaliyun wijdaaniyun jaliyun xisiyun israaci saa u tiri marka iskaga soo tag sa haddaa u tiraysa afar bay kuu noqon haddii aad kala eh, mxuu ahaayey mushtaraan rabaan hanaha iga dhigan mushtaragaad igu kala jebin keliya jaliy awaliy wajaliy firi wajaliy tajribiy wa mushtara mushtaragaana laba u kala saar xisi iyo wajdaani waa dhammaatay maxaa ku hadhay afartaa doodi ma gasho afartaa tasdiiqa jeliga ee badiihiga ee afartaa nooc noqday ama marka la kala qaaday shan noqday markaynu kala qaadna muxuu noqday shan doodi ma gasho alyaqiiniyaatu waa sittatun iyo ma ah waa sabcatun wadaaduu halkale ka imanaysa ninka mushtariga hal ka soo qaada mushtaraga bayna caamati nas soo qaada iyo firigii iyo awaligii iyo tajriibigii afar ka dhiga labada dambana ku daro oo xidsiga iyo mutawaatiraadka lix bay u noqon ninkii intuu mushtaraga laba u kala jemiye afar ka dhiga shan ku dara labada mxuu ahaay khafiga maxaqay u noqotay todobo khidmadu markasa weya lagu wareer waxaa ii hadhay albadihu اlkhafi anwac dhowraa la sheega laakiin ashharu waa nawcaan albadihu اlkhafi ashharu nawcaan waa albadihiy اlkhafiy اlxidsiy alxids aw alxadsiyu alxadsu huwa اhan wاtakmiin ahan wاtakmiin ayb hadda laakiin macnaha looma jeede waxaa weeyaan qaraa-in caqligu u muuqanaysaa lagu gaadhaa marka dambana waxay isku rogtaa yaqiin qaci un muran marka waa kullu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti lmaxmuuli limawduuci istinaadan ilaa xadfin qawiyin fi nafsi yazuulu macahu shaku wayaxsulu bilyaqiin bay dhaha markay tacrifinayaan waa kullu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti lmaxmuuli limawduuci istinaadan ilى xadsin qawiyin ay ilىa danin qawiyin fi الnafs yazuulu macahu shak wayaxsul biاlyaqiin yazuulu macahu shak wayaxsul biاlyaqiin haddaadan ku darin daniga cadow kaa noqonaya daniga cadow kaa noqonaya marka waa wax aad helayso dareemayso biwasط اlqaraa'ini fi الnafs shakigana meesha kasta yaqiina laaziminaya waxay miaal oga dhigaan saa bal u fahantaan waxay miaal oga dhigaan waxay dhaheen ceelasha webiyaasha u dhow webigu markuu biyo keenee fatahana ceelashu way buuxsamaan markuu webigu guray biyo yareeyana ceelku wuu biyo yareeyaa waa ceelasha wabiga u dhow iyo waxa la halmaa irtifaacu maai alaabaar sababuhu waxay dhaheen waa irtifaacu maai lanhaar idan inxiaadka iyo naqsiga ku yimaada fi maai alaabaarna sababuhu waa naqsiga iyo gurida ku yimaada fii maa alanhaar markaad hawshaa fiiriso ood u dhambaqasho waxaad aaminaysaa yaqiin maxaa ceelasha fogfog maxay ayagu marna kor u kicile marna ay meel hoos hal meel u taagan yihiin kuwana markuu webi gura la gurahayaan markuu biy biyo keen biyo keenahayaan idan malahaasi wuxuu ku faaidaa marka dambe suu socdo tajdu fii nafsika yaqiina waxay ku mid tahay annuur alqamari mustafaadu min nuur shamsi liannahu mar walbo dhulku uu kaa dhex dayaxi iyo qoraxda ayuu dayaxu madoobaada markaa nuurku helaa waa amilada ay sheegaan laakiin inaan laga fiicnaa moodaa huwa ladii jacala shamsa diyaaan wlqamara nuura sheexaanu sheeqinta anu miaalkan ma jeclayba laakiin tolkay baa sheegay iska ilaali almuhim si kastaba noqotay waxaan ujeedaa waa kulu qadiyatin yaxkumu fiiha alcaqlu bihubuuti lmaxmuuli lilmawduuci istinaadan ilaa xadin qawiyin fi الnafsi yazuulu macahu الshak wayaxsul bihi alyaqiin hada huwa albadiyu اlkhafiyu alxadsiyu badiyaadka khafiga mutawaatiraadka lagu tiriya almutawaatiraat الnaqliya ka wujuudi madinati baghdad wa dimashqa waa mxuu ahaay jadda wa muqdisho wa nairobi weliga adoon arag baa meel lgu markaas waa lagu magaala waxaa jirta nairobi la yidhaha boqol nin baa kuu sheegto ku kalsoon tahay maxaad aamini si yaqiinon shakilan baad aamini biwujuudi nairobi wa baghdad mata mise maaha idan mutawaatiraadka ayadu waxay geliyaan fi lbadihiyaat alkhafiya ayib tafsiil baana fiican oo laba ay noqdaan khafiyaad iyo badihiyaad iyo jeliba way noqdaan mutawaatirka asagoo ummadda ugu dhexeeya daruuriyaadka loo yaqaan ka naqli اlmuslimiina liwujuubi الsalaati wالzawmi wالzakaati wاljihaadi wa ilى akhirihi wاlamr bmacruuf waa maxay waa mutawaatir jali-a weeye badi khafi ma ah laakiin nuquusha qaarkood inay khafi noqota in la taqsiimiya wanaagsan sida mujarabaadkaba loo qaybiyay laakiin si wadaadu u sheegaan wey waa khafi warka waxaan ku keenay marka sheekhu wuxuu ku yidhi ama cinda almunaaqadati waxaa laga rabaa ninka la yihahda mucalil fa ihbaatu lmuqadimati اlmamnuucati bاdaliil aw bاtanbih bitanbiih marka waxaa weeye marka qadiya badiihiya khafiya oo la timid lagaa manciyo waxaad ku sugi bitanbiih waa labada meelood hadda inoo dambaysay ahayd albadiih alkhafi alxadfi wاlbadiih alkhafi altawaaturi labadaa meelood basa weeye amaa shanta hore ama afarta hore falaa tadkhulu fiiha fiiha almunaadara waynu soo maray ila tahay ninba waaa tii waxaa tihi hunaaka madiinatun tusama nairobi daaskan laa usali marka waxaan ku leeyahay wujuudu madiinati nairobi akhbara biha jamaacatun yastaxiilu tawaatuhum cala alkadibi wama kana kadalika fahuwa xaqun fawujuudu nairobi xaqun waqacun baan ku leeyahay qiyaaskasana idan hada alqiyaas waa tanbiih ee maha istidlaal calaa nairobi لأnna jamaaca yastaxiilu tawaatuhum cala kadibi caadatan baa sheegay waxay shaa u sheegaanna waa qaطci fawujuuda qaطciyu istidlaalka fi اstilaax lagu dhihi mahayo daliil ma ah wax hadda aan sheeg waa maxay waa tanbiihun licaqlika alhaafil adaa xoogow yar seexda baan ku baraarujinaya war wax waa la baataaye laba boqol oo nin oo culamaa ii sheegto lagu kalsoony war melyan soomaaliya ii sheegaan ku leehay melyan marka nin waalan baata orad madaar iyo meelo kale alla u geey idan haddaad sii dhaga iska tag baan kula hadli maayo ahlu safsata muhimaddu waxaan oga jeedaa kanoo kale wuxuu yaqaan atambiih alcaql atambiih walaysa adaliil waa nisbaanay la tahay huwa badiihiyun ninka wax ka iltibaasay xoogow il duufayna waa baraarujin xoogow baa loo shanqadhin tambiihu marka looga jeeda almuhim muqadimada mamnuucada ah ima an tuhbitaha bidaliil idaa kaanat goorma waxaan maan doona wadaismena fahmin annathariya saxiix maxamed ba saas wey daliilka maxaa lagu sugaa cindana alaatu tasdiiqaat cindana alaatu tasdiiqaat aw alaatu qadaaya qadiyatun tasdiiqiyatun badihiyatun jaliya saqatat taa way dhacdo somaa falaa munadaata fiiha qadiyatun badihiyatun khafiya tuhbatu bitanbiih saqaطat maxaa kuu soo haray qadiyatu tasdiiqiyatu nadariya alqadaaya nadariya marka manci kaa galo lagaa diida waxaad ku sugi bidaliil albadiyaat alkhafiya hadday manci galaan waxaad ku sugi bitanbiih waa dhismaana ilata waan ka socon karaa faihbaat lmuqadimati almamnuucati bidaliil aw bitanbiih ama tanbiih baad ku sugi ama waxaad ku sugaysaa daliil daliil wuxuu yahayna waynu soo tacriifna ku noqon maayo taasi waa kaalin u banaan mucalilkii aw amase wuxuu ku sughayaa ibطaali sanadi sanad اlmanci ninkii maanicee wax diiday soo marna sanad ma raacin jirin marna kama gon jir mancun mujaradun wamacun maca sanad sanad xalli a ah, limi hawlaha waa soo marteen ku noqon maayo waxaa maqli jiray wadaaduna dhihi jireen kamaa sabaqa arday bay u darantahay kamaa sayatina wadaadkay u daranta hawlaha waad soo marteen erti sheekhusidiiq baa dhihi jira raxmat ullahi tacaala caleyh kamaa sabaqa waxay u daran tahay ardayga lan asagaa laga rabaa cashrihii lasoo hormaroo dhanbahe inuu xusuusto oo wadaadku usan lugaynin kamaa sayatiina wadaadkay u daran tahay isaga waxaa laga rabaa waxa iman doono inuu ka warramo kitaabka uu yaqaan warka waa fahanteen mana maanta idinka idin darantahay kamaa sabaqa wey kamaa sayati anugu dhaaf so sidaa aw ibطaali sanadi ama manciga sanadkiisaad burin oo haddaan matalan ku dhaho hada ma najis hadda misaalka aan sheegaynay baad yaxaa tihi laa usalim lima laa yakunu طaahiran baan ku iri laa usalim lima laa yakunu طaahiran waa maxay waa sanadun maca mancin waxaana waa mancun baan rabaa maca sanad cafwan waa mancun maca sanad sanadkaasoo limi ah ayb idan waa inaad sanadka buriso oo sanadku muxuu ahaa liman laa yakunu aahiran waaa kayfa yakunu aahiran waqad xallat fiihi najaasatu wahu duna qolatayn waa dhammaatay idan manciga aan sheegay sanadkiisaan burinaya idaa baطla sanadu baطla mancu warka waa fahateen bta goormuu anfacayaa haddaan mucallil ahay sanadka burintiisa in kaana sanadu musaawiyan lilmamnuuci aw naqiidan lahu huwa nafsu naqiid dacwa sanadun huwa musaawi linaqiidi addacwa huwa akhasu min naqiidi dacwa soo maynan soo marin hawsha idinka idintaalla hadda ani ima taalle sanadka aad burinayso hadduu yahay nafsa naqiidu dacwa yanfacuka lianna axad anaqiidayn midkood haddii la buriya habata alaakharu soo sidaa ma aha sanadkii naqiidka ahaa eed la timid adiga maanica ama mucalilka cafwan saa'ilka haddaan buriyo habata almuddaca wa habata dacwaaya wa saxat qadiyati haddaan musaawi naqiidki buriyana asna habatat dacwa laakiin haddaad buriso sanad oo akhas min min addacwa laa yanfacuka ninka waad ka burisay eh, saailka ahaa oo wax kale in doontay noqonaysaa laakiin adigu qadiyadaada sugnaan mayso lanna rafca alahasi waynu soo maray laa ystalzimu rafca alacami laakiin hubuut اlahasi ystalzimu eh, eh, hubuut alacami id mancuhu mancu lmucallili wey mancu lmucallili mujaradan غayru mufiidin id mancuhu mancu lmucallili damiirkana waxaad u celinaysaa lisanadi wey mancu lmucallili lisanadi mujarada can daliil غayru mufiid ma anfacahayo liman laa yakunu غayra طaahirin buu ku uri muctaridkii markaasaa tiri laa usalim hada laa usalim socon mayso manci lagaa yeeli maayo laabudda min min iqaamati اdaliil calى buطlaan الsanad waan isfahanna ila tahay id mancuhu mancu lmucallili hu lisanadi damiirka sanadkaad u celin غayru mufiidin weeye ida kaana mujarada can اdaliil mancuhu mujarada can اdaliil wa غayru mufiid غayru mufiidin lilmucallil walihubuuti اlqadiya weeye warkaa inaad fahantaan muhim jidda laba wadiifo way sheekhu ku siiyey haddii baabulmanci aada joogto saa'ilku uu bushi kugu keeno manciyo dacwadaadi uu diido ama muqadima muqaanad daliil uu manciyo manciga waxaad kaga jawaabay saddex qaybood mancu muqadimati mamnuucati cafwan ihbaat lmuqadima almamnuuca bidaliil aw bitanbiih waa waax xubin weeye oo waxaan laa usalimu markuu ku yihado dacwada uu diido kuwa mashquuli maysa hawl kale wixii baad dhihi waa balwa waa najisun likada wa kada dacwada baad sugaysaa manaca dacwa wa anta tuhbitu dacwaaka idan waa ihbaat muqadima mamnuuca bdaliili aw btanbiih ama waxaad ku mashquuli inaad sanadkiisa waris waad ka daynaysaa dacwadiisi laa usalim mancigiisa ku mashquuli maysa laa usalim iyo kayfa iyo mxu amnac waad ka dayn waxaad weerari sanadka uu diidada ku xoojiyey diidadii sanadka uu ku xoojiye waad weerari waxad sanadkan waa baatil lana kada wa kada wa kada hadduu sanadku yahay musaawi ama nafsa naqiid id mancuhu mancu lmucalili lisanadi mujaradan mancigaasi can daliili ayru mufidin waaxdii saddexaad aw ihbaatu mudacahu bidaliil aakhar ama waxaad u guri daliil labaadba daliil kii waa lagugu dhagay socon weyda ku kalaad u boodaysa adoon badel xukumkii baa daliilkaa ku sugaysaa markan marka waxaa loo yaqaana intiqaal min daliil ila daliil aakhar marna wuxuu noqdaa inqiaac iyo ifxaam buu noqdaa marna waa la aqbalaa haddii daliilka hore ee lagugu dhagay khafihiisi iyo khumuudkiisa aad oga tagtay iyo isfahan dari ku jirta adiya ninkan saa'ilka ah oo daliil ka oo ka banaanka yaalla aad boodo ifxaam ma imanin inqatacnamina wa saxanto waa sax waa laga aqbali haddii laakiin daliilka horeba socon waaye ku kale aad u boodo faqad inqatacta wa ufximta waana lagaa garan leeya isdhiib xaajo cusubna hadda inoo bilow nabiyullahi ibraahim namruud maxaa dhex maray adacwa iyo niqaashku wuxuu ah fii wujuud اllahi subxaanaه wa tacaala qayuumiyati wa rububiyati gaalkii namruda waa diida hawshaa nabilahi ibrahim wuxuu hi waad khaldantahay ilahi waa suganya asagaana ku abuuray dood baa bilaabatay ibraahim muxuu yidhi rabbiy اladii yuxyi wayumiid daliil buu sheegtay soo daliil ma aha hada huwa daliil liwujuud اllahi subxaanaه wa tacaala namrud bushi buu keeno wuxuu ku dhegay daliilkiibuu ku dhego wuxuu yihi qaala ana uxyi wa umiit maxaabiis meesha ku xidhnayd baa wadaaduhu sheegay intuu soo bixiya laba midna inuu gowracay midna sii daayey wadaaka wuxuu ihi axyaytu wa hada amadtuhu daliilkii weli waa qaa'im laakiin ibraahim wuxuu intaqala ilaa daliilin awdax waadhar min alأwal faina allaha yaأti bالshamsi min almashriqi faأti biha min almgrib waa isku dhammaatay alintiqaal min daliilin khafiyin ilaa awdax wa adhar waa wadiifatun maqbuulatun fi lmunaadara laakiin inaad ka wareegto daliil limili u wareegto waa inqitaacan waa ifxaaman fii xaqi lmucalil ma isfahanadda waa ka socon karaa miaalku meelaha kale mawduucaad ka raadsada cashirkiina dhaweeya rabay dhaqaaqila ahay ayib wa ama cinda anaqdi fa nafyun fanafyu shaahidi bilmanci marka manciga maxaad kaga jawaabi ima ihbaat الdacوة الmamnuuca bالdaliil aw bالtanbih aw ibطaalu sanad الmaanici والsaa'ili in kana musaawiyan aw naqiidan aw ihbaat الdacوة wاlxukm bidaliilin awdaxa ayib warku waa dhan yahay la tahay wa ama cinda الnaqdi marka bushi la gaadho maxaad kaga jawaabi wadiifaة الmucalili cinda الnaqdi fahuwa waxaa weeye nafyu shaahidihi nfyu shaahidihi bilmanci aw ihbaatu mudacaahu bidaliilin aakhara way ku kooban tahay naqdigu muxuu ahaa markaan kasoo tagnay taqsiimaadka gelhayay mxuu ahaayey naqdun fi dacwa iyo fi daliil iyo aan kasoo tagno iyo mucaarada anwaacdeedii khulaasadu waxay ahayd inaan ku dhaho daliilkaadu waa hayru mutaydin fii afraadihi iyo inaan ku dhaho daliilkii baa la helay xukunkiina lama hayo shaahid naqdi oo ah shaahid takaluf ah iyo iyo oo takaluf اlxukmi can اdaliil ah wujuud اdaliili maca cadami اlxukmi ah ama wujuud اlcila maca cadami اlmacluuli ah iyo inaan kugu bushiyo listilzaami fasaadin aakhara oo markaa ahaa noqonayay dowr iyo tasasus wixii la halmaa idan marka waa shaahid takaluf sheekha takhallufkaan laba ka dhigayno ahaa daliilka hada yaa jiri iyo iyo waxaan haynaa daliilkii oon xukumka dhalinaynin daliilkion xukumka dhalinaynin marka naqdiga waa inaga laba soo naqdi xaqiiqi ah iyo naqdi shabiihi ah naqdigu shabiiha wuxuu ahaa daliilkaadu waa saxanya laakin yunaafi madhabaka tusaale gaaban wadaadda takfiiran waa la dood markaas waxay yidhaahdeen laba kun baan fooda isgelin laba afarti ma ahayd markaasaan inaad takfiiriinti waxaa u daliil ah masaajida muslimiinta kuma tukataa laba kun iyo inay ka horeysay orma ama ka dambeysay masaajidkaa tu alifka ugu dhisnaa waaga ayada tu alifka xugor ma la dhis ahy markaasa waaan waxayna yidhahda inaad takfiirtiin waxaa u daliil ah, aan yidhi masaajida muslimiinta ahl qiblaha lama tukataa markaasa idinkuba tu alifka kuma tukataa ma naga gar heleen mise maya maxay isticmaaleen de igu garma maxay isticmaaleen naqdi shabiih ah naqdi shabiihay isticmaaleen ila daliilku hadda wuxuu noqonayaa niman yahu muslimiinta lama tukataan iyo masaajidooda kullu man lam yusalli maca ahli اlqiblati fii masaajidin fahuwa takfiriin faantum takfiriyuun soo warku saa maaha waxay leeyihin iyagu waay macnuhu marka waxaa wey daliilukum haada waa munaafin limadhabikum faantum laa tusalluuna fi tualif waad fahanteen baan u malay yani waxa laguu sheegay adaa ah hagaajisan karaa amilo inaad fahanto uun usuusha muhiima laakiin wax walba adaa dhisi kara wadaa cabiri karoo suurayn kara marka way naga garheeleen baan u malay ayib maxaa tiri sheekh <laughs> waxaa lagu jawaabaya ada idin taallaa saamudiin adinka idin taalla ayib cadamu salaati calaa shaksi min ahli qibla takfiir laguma noqdo walaa yaquulu axad min ahli cilm ee waaga annaga iska weerara nimanka oo naftee noo keenay ayib wadaadka ictisaami intuu gaaris tegay bay niman takfiira doodeen markaasuu maqrib baa lasuy markaasuu dadka muslimiinta ina dhegeysa maxad ka aaminsantihi dood ma aha de waxa lann shacabkaa lasku kicinaya markay dhahaan waxaan muslimiin ma aha in turida lagu boobu rabaa in turida lagu boobu rabaa yani nimanku dad kaaanay waxaa o dhan waxay idin arkaa inaad tihiin aada gaala tihiin baa arkaa sababku waa waxaa weeye nin asagoo gaalnimo ku dhaco ilahay hayrkii caabuda ama sharcigii ilaahay tashriica ku haysta oo baarlamaan hawshooda ah iyo caamay iyo wadaad wahaabi ah oo ka qayb qaadan camaliyadan xaqiiqadu ay tahay isnaad الtashriici ilى غayr الlah almutamathili fi اlintikhaabaat اlbaarlamaaniya iyo mid wahaabi oo iska dhigay asagu jihaadi oo aan waxaa samayn laakiin asaguna wuxuu ku gaaloobay bay dhaheen liannahu laa yukafir haؤulaa waman lam yukafir اlkaafira fahuwa kaafir yani ma takfiirisaan kama beri noqotaan gowracoodad cuntaan oo waad ka guursataan ninkii gaal iyo murtad gawrciisa cun ama ka guursan fahwa lam yatabara waman lam yatabara min almushrikiina fahwa mushrikun faantum kham ram galati warka waad fahanteen baan u maray marka laakiin annaga wahaabiyada ama qolyahan salafiyada sheegta xaqaa'iq aan jirin baan iska dhaadhicinaa in annagu saxanay baan iska feermaysanaa ahlulxaq annagaa ah mutadili muctadiliin annagaa ah marka nimanka shubahada siinin baad leedahay casrkayga casrkayga aarmata almhi waaya wa amaa cinda naqdi naqdi bushi marka lagugu oo lagu yidhaahdo daliilkaada iyo ciladaada waa muntaqida way burtay oo meel ciladi la helay oon xukunkii lahayn nin baan hayna lagugu bushiyo ama fasaad buu laasimsanoo dowr sabaqi ah ama dowr ama tasalsul ah lagu yidhaahdo ama lagu yidhahdo daliiluka haadaa munaafin limadhabika waxaad kaga jawaabi likulli naqdin lahu shaahid soo ma ahayn fii wadiifati saa'il shaahidkaad weeraraysa waa inaad shaahid ka buriso fa nafyu shaahidihi shaahid الnaqdi mise shaahid الsaa'il baad ku anfinaysaa bilmanci inaad diiddo maog waxaad leedahay naqliba kuma dhici shaahidka aad sheegtay takhalufka aad shid maba jiro daliilkaygu waa mutarid falam yantaqib walam yatakhalaf canhu xukmuhu wamadluuluhu tusaale gaaban waxaa idhi hada yajibu qatluhu lأnnahu murtadun wakulu man irtada can sha fayajibu qatluhu fahada yuqtal markaasuu ku yihi waxaan haynaa hunaaka riddatun laa yajibu qatlu saaxibiha ka riddat اlmar'ati اlmuslima idan daliilku waa mxuu waxaa kugu dhacay shaahid takhalluf wanaqdi baa lagugu qabtay maxaad ku jawaabi waxaad leedahay daliilkaygu waa muطarid falam yantaqid faana araa qatla اmarأaةi اlmurtada fayajibu qatluha kaالrajul fahuwa xad min اlxuduud idan marka maxaan ku jawaabay abطaltu الshaahid ama suuraة الnaqdi baan kor u tuuray idan daliilkayga waa mustaqiim adugu marka fanif shaahidi mancigaas marka wuxuu kuu noqon laba dhowr qaybood inaad marka shaahidkiiba aada weertood tidhaahdo daliilkaygu lam yactaqid faqad itarada kullu man irtada yajibu qatluhu waxaa lagugu bushin karaa sabiga mumayiska waa hawlo badan miaal baan uga jeedaa walfar muxuu ahaa miaalkun baan oga jeedaa ee qasab inaad waxaad kaloo dhihi kartaa almancu bitaxriir muraad almancu bitaxriiri lmuraad oo markaan ku leeyahay kullu man qatluhu waxaa waajiba kullu man irtada yajibu qatluhu kada kada waxaan ujeeda baan ku leeyahay الذkuur albaaligiin aw man yumkin an yuqaatila wayuxaarib ama haadihi iyadu waxaa weeye waa makhsuusaة min الnaas ima an tujiiba binaqdi الshaahidi aw bitaxriiri اlmuraad waxaad ujeedda aad caddayso haddii hadalku ixtimaal ku jira haba yaraadee ama si khaldan lagu fahmo aw amase ibaatu mudacaahu bidayn aakhar aw ibaatu mudacaahu ama wuxuu sugahayaa dacwadiisii xukumkiisii bidayn aakhar yantaqil min daliilihi اlأwl aladi nuqida ilaa dayn aakhara ifxaamna waa noqdaa maqbuulna wuu noqdaa wuxuu kuu la mid yahay kii horeen soo maray mancigii mancigii hadi sanadkiisii ayb mancigii markii lagaa manciyey muqadimaadkii hawlka lagaa diiday ama wixi o dhan lagaa saxiixiya waxaa kuu bannaanmaya inaad hore la buriyey lagaa manciyey ama laga murma ka tagto u guurto daliil kale ood ku sugto dacwadaadii hadduu yahay awdaxo u adhar naqdiguna haddii lagaa daliilkii koobaad lagaa buriyo ku kalaad u guuri kartaa in kaana awdaxa wa adhar hadduusan ahaynna fahwa ifxaamu wanqiaac warku waa iska koobaya qad yakuunu ifxaamu waqad yakuunu muxuu ahaayey idhaaran lisawaab taa waa iska waa gabagabaan maya iska iska dhib yartahay maalan goorma ifxaam noqonaya maala almaa najisun baa tiri liannahu mutaqayiru bاnajaasa kada kada waa dhame an waxaa i laa usali saailki ama maanici laa usalim liman laa yakunu طaahiran daliilkaad hore muxuu ahaa liannahu mutagayiru bاnajaasati wa kulu ma in tagayara bالnajaasa fahwa najisun waan ku dhagay oo taayurkii baad sugi weyday oo biyihii taayur baaba laga waayey laa dacmi walaa dhadhan walaa ur intaqaltu ra'yiga shaafici waxaa idhi waa maaun duuna alqollatayni xallat fiihi najaasatun fahwa najisun bimulaaqaati najaasati faqad daliilkani kii hore masmidaasu kala duwan yihin daliilkii hore cumdatuhu taayur kana cumdatuhu kownuhu duuna idan waa intiqaal min daliilin ilaa daliilin aakhara marna ifxaam buu noqdaa marna wuxuu noqdaa maqbuul buu noqdaa idhaar lisawaab kanoo kale maqbuul maa liannahu akhfa min alawal mata mise ma aha waa maaun duuna alqollatayni xallat fiihi najaasatun fahuwa najisun bilmulaaqaati mujaradan ye iyo tagayur laga dhiga malaad keebaa daahirsan oo cad tagayurka cad marka waa inqiaac iyo ifxaamkan oo kale ama inda muaaradati ama cinda almucaaradati miya warku igaga dhamaa hada bilahi towfiiq